muxuun baan ku taray catiyadu haddii wax gacanta laga bixiyo wey naxwiguna waxqabad kale weeye oo xoog iyo xeelad iyo tale iyo ra'yi iyo wax uun lagugu taray ayaad ruuxii aad wax ku tartay baad ku sheeganaysa inay xuntaon fiicinan sharcan xaaraanna tahay qaal allahu tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubtiluu sadaqaatikum sadaqooyinkiinni ha burinina bilmanni abaalsheegad ha ku burinina iyo waladaa dhibid la dhibo ruuxii wax la siiye wax la taray manigu marka waa inaad eh, ruuxii ku abaalsheegato ood ka dalabto in uu kuu mahadnaqo oo waanuu xisaanfalay waxbaan taray isagoo naftu ka baxaysay baa anigu xoogow biyaa siiyey anaa garab qabtay anaa halkaas soo gaadhsiiyey waxay soomaalidu ku aafaysan tahay ood garanaysa iyo waladaa dhibid la dhiba asagii oo lawudhib badan yahay wuu su badan yahay wuxuunbaad sheeganaysaa dhibkaadusuma dhammaado ruuxu marka asagii la eedeeyo oo la cambaareeyo la dhaleeceeyo baahidiisii lagu dhibo yaa iyaduna khataroo burinaysa acmaashii iyo sadaqadii waxay burinaysaa awaabkii awaabkii saa darteed bacdu salaf waxay odhan jireen ruuxa muslimka inaan ku abaal sheegto ama wixii aan siiya aan ku dhibo waxaan ka jecelahay inaan waxba aana siinin oo maalkayga iska haysto leannagu wuxuu burayaa ajirla-aan baad noqonaysaa sumcad xumo iyo eed aakhar iyo mid adduunna waad qaadaysa marka wixii aad muslimiinta tarto ilaahay dartii baad u tartay ama xoog ha noqdo ama ra'yiyo talabixin ha noqoto ama wax siisma ha noqotee waa inaadan ka dabatagin laa abaal sheegad iyo mahad sheegad iyo dhibid iyo wax ka sheegid ruuxa wax laga sheego bacdu salaf waxay odhan jireen haddii aad intaad ruux wax siiso maalinka wixii ka dambeeya uu salaanti xoojiyo oo wejiga kuu furo oo iska aad ka dareentay in aad abaal ku leedahay inuu dareensan yahay ninkaasi waa dhibtay <clears throat> waa dhibtay marka waa hawl khatarawe wa qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi aladiina yunfiquuna amwaalahum waxaa ammaan oo ahlu khayr oo janno iyo khayrba helahaya kuwa maalkooda bixiya fii sabiillah dartii ku bixiya jidka ilaahay uma laa yutbicuuna aan ka dabagaynin maa anfaquu waxay baxsheen manan gallad sheegad ama abaalsheegad walaa adan dhibid la dhibo ruuxu wax la siiyey wa can abi dir radi allahu tacaala canhu can nebi sal alaaatun saddex ruux laa yukalimhum allahu yowma alqiyaamati alla weyne maalinka qiyaama lama hadlo hadal naxariiseed baa loo jeeda hadal naxariiseed ilaahay lama hadlo walaa yanduru ilayhim ma eego daymo iyo eegma naxariista rabbi kuma eego walaa yusakiihim dembigooda ma dhaafo ma tahiro walahum cadaabun aliimun cadaab kululna waa leeyihiin qaala wuxuu ihi saxaabigii faqara'aha rasuul aa miraarin saddex jeer buu ku celiyey erayga asaga ah aayaddii suuratu ali cimraan ee macnahan ka hadlaysayna nabigu wuu sheegay qaala abudar wuxuu yidhi khaabuu wakhasiruu way hoogeenoo waa khasaareen khaabuu way hoogeen oo ayaan daraysteen oo dhur daraysteen khaabu waa ruuxa deega ruuxa intuu dadaalo oo juhdi bixiyo oo wakhti intuu bixiyo haddana waxba aan ka helin waa daaloo deeg waxay soomaalia odhan jireen wahasiruu waana khasaareen man hum yaa rasuul allah rasuulka waa kuma kuwa noocaase ilaahay aakhar uusan la hadlaynin ee uusan eegaynin ee uun dembi u dhaafaynin ee u naxariisanay nabigu wuxuu ihi almusbilu waa midka macawista dheereeya almusbil ninka macawista iyo sarwaalka dheereeya anqawyada dhaafiya anqawga odaykaboogaysta dhaafiya walmannaaru midka abaalsheegadka badanee waxbaan taray waxbaan qabtay waxbaan kan la kaca wlmunfiqu munafiqna waa la ahriya wlmunfiqu midka socodsiiya silcatahu badeecadiisii bilxalifi اlkaadibi dhaar beena ku socodsiiya wallahi intaasuu igu fadhiya been buu sheegayaa inta waan khasaare iibinayaa qiimihiisi baan ku celinayaa lafihiisun baan ka raadinayaa waxbaana u saaran qiimuhuusan kusoo gadan buu ku sheegayaa wuxuu ku bixiyeybu been ka sheegaya wlmunafiqu silcatahu inka badeecadiisa ku bixiye ku gata alaabtiisa bilxalifi اlkaadibi dhaar been ah rawaahu muslim wfii riwaayatin lahu riwaaya muslim le waxaa ku timid almusbilu isaarahu hoosguntigiisa sarwaalkii macawista ninka dheeray anqawada dhaafiya ninkaa weeye marka waa kabiira min alkabaa'ir ha layska ilaaliyo yacni wuxuu u jeedaa almusbilu isaarahu wa thawbahu ninka macawistiisi iyo maradiisa uu qababa hoosgeeya asfala wax ka hooseeya meelka cabayni anqawyada lilkhuyalaa'i xaraga dhaafiyo anqawyada macawista iyo sarwaalka loo dhaafiyo waa un xarago qaydka marka waa qayd kharaja mahraj alhaalibi ee ma aha ixtiraas xugum keenaya ma waxaa laga saarayaa uun markay daruuro wacato ama aad ishilmaanto kale haddaad u qasaday ood kas iyo maag u geysatay sarwaalkii iyo macawistii meel ka hoosaysa anqawiyada waciidku waa ku haystaa maxalushaahidkuna hadda uu sheekhu xadiidku usoo celiy dhowr soo maray waa almannaan almanaan ninka mani sheegadka badan marka waxaa weeye waa dhib badan yahay waa hawl caayan waa kabiira min alkabaa'ir sadaqadii bay baabi'inaysaa xooggii iyo xeeladii iyo ra'yigii ilaahay ajirkaasi in laabu baabiinaya marka aad ha la yskaga ilaali baabunahyi can iliftikhaari waalbaqi mani dartii inay ka baqaan darteed ummuna caaisha iyo ummu salama iyo cumar bn khataab markay ruux muslim wax siiyaan ama ruux waxugu dhiibaan waxay odhan jireen markaad alaab u geyso hantida ama lacagta ama waxaan u geyso ruuxa muslimka ah ean waxnu siinay wuxuu ku duceeyo noo soo ogow markaad u geysa alaabtu muxuu yidhi yaa soo dhiibay cumar yaa soo dhiibay ummu salamo yaa soo dhiibay caaisho khayr allaha siiyo dambigeeda allaha dhaafo dacwaadkeeda allaha aqbalo janna allah ku geeyo xawdka nabiga allah kaga warab intii buu ruuxu soo celinayaa ayagoon intiibay ku ducaynayaan waxay diidan yihiin sadaqadoodii in abaalgud ay yeelato waxay bixiyeene ruuxa muslimka siiyeen in laga abaalgudo oo duca lagaga abaalgudo ay diidan yihiin ducadu asagu ruuxu duceeyey wax la siiyey ayaguna u ducaynayaan intay dirsadaan ruuxa eh, ay fariimeeyaan hantida qaadaya yay intoo kale ugu ducaynayaan waad ii ducaysa annagoo aan kuu duceeyey garbasiman baan dhahay garbadhac baan nahay waxaan ku siiyo ilaah jirta u bixiyeyna wax abaal ah oon alla agtiisa ahayn ma jiro saasay odhan jireen innaguna waxaa wahay koob shaaha ninkaad maalin u shubto weligii inuu sheegaad dooni weligii inuu sheego kaaga xishoodo wax yar hadaad isku qabataan xataa oo aad maalin aad isku qabataan oo binaada waa isqallacaaye meeshii la fadhiistaba ninka saa u hadlahay waa ninkii sidaa aan yeelay waa ninka anugu aan kamaandhaha u jaray waa ninkii aan nairobi ku soo dhoweeyey waa ninkii gaaris anugu aan buntada soo mariyey ahay xaalkii u uu xidha halkan ku xidha anaa u gaday masaajid hebel anaa geeyey kitaabka riyaalka anaa u soo iibiyey soomaali waa taqaana waxay la baxaan oy ka hadhaan waa yar yahay odayga reer maadina gabadha furoo kale un weeye gabadh wanaagsan baa ilaahay ku aadiyoo baari oo eh, ahlu khayr ah waagi damb gabadhu furay baa layidhi nin reeqari jaqooda urwaa sidee baa layidhi gabadh maxaad u furtay weel ay keentooy ka hadhaan waayey buu hamba baan kuu soo reebiye xaggaa iska fadhiisuu yidhi gabadha u keentaa inay afka u geliso ama u soo dhowayso ama mooskii alaabta xisaabaadka u hagaajisay rabta oo fadhido kan cun kan samee waa nin soo isagu iyo qolfihiisi watuu ahaa ay adna gabadh reer way isfahmi waay dhowr goor bu wuuu hamba nin weyn soo reebay xaggaa iska fadhiis wuxuu arki jiray isagoo asagu minku meelaha joogay haweenay intay xalquun iyo raashiin keento meelaha iskaga dhuumato hadhow xag xagga iyo raggu waxay soo reebana hambada meelaha caruurteeda wixii ka soo haray iska lufluftu arki jiray gabar darka soo gelaysa oo wixii agaasimaysu la kulmay dembi baa loo weydiiyo maxaad gabadha ku furtaa la furitaan somalia way necab tahay wuxuu yidhi weel ay keento hee oy ka hadhaan waayeen ma hadhay noqoto hadda wixiinu saasoo kale wey waxaad bixisaan inaad ka hadhaan waa habeenkii xalay oo tegey waa dhaqan xun iska ilaaliyo baabunahyi can aliftikhaari walbaqyi wuxuu baab yahay reebidda layska reebay faanfaanka iyo faanidda iyo walbaqyi xadgudubka qaala allahu tabaaraka wa tacaala falaa tusakuu anfusakum naftiinna ammaanina ammaanta iska joojiya huwa alla weyna aclamu badan biman ittaqa axadka alla ka cabsada ee ammaanta mudan alla garanhaye idinku xama taqaanaane shibdhahu edabsada aayadda markay soo degtay saxaaba buu nabi magaca ka bedelay zaynab gabadha ahaydee in binti abi salama ka ahayd baraa la odhan jiray bara nabigu wuxuu ihi allahu aclamu bilbaari minkum ow biman huwa abaru minkum ilaahay baa oge gabadha zaynab u bixiy badela magaca waa ka badela rag badan buu saa ku sameeyey magaca ilaahay asmaadiiso kale lagu shabahay waa badeli jiray ee xoogow ay ku jirto xaqa rabbiga in lagu qabsaday sida xakam oo kale ama abulxakam oo kale magaca yar foosho xun midka ammaanta ee buunbuuninta wata wa qaala tacaala inama asabiilu cuquubada ka argoosigu wuxuu saaran yahay jid waxaa lagu leeyahay laga argoosan karaa ama la ciqaabi kara la dhibaatayn karaa cala aladiina kuwa yadlimuuna annaasa dadka dulmiya wayabquuna fi lardi bikayri اlxaqi dhulkana raadiyoo dalba xaqdarra ku shaqaysto xaqdarra ku aqdaanta ulaa'ika lahum cadaabun aliimun kuwa cadaab balxawiyo kulul bay dadkana dulma dunidana ka shaqeeya fasaad iyo xumo iyo dhaqan xumo ka shaqeeya وcan ciyaal bni ximaar radi allahu tacala canhu qaala qaala rasuul lah sal lay slam in allaha tacaala awxa ilahay wuxuu ii waxyooday ilaya aniga wuxuu ii waxyoodoo ii sheegay an tawaadacu an tatawaadacu inaad isdhuldhigtaan kibirka iyo isqaadqaadka iyo faanka ilaahay waa idin diida muslimiinay dhulka isdhiga xataa laa yabqi axadun calaa axadin ilaa uusan ku xadgudbin uusan iska saramarin axad kale axad kale uusan iska saramarin walaa yafar uusan u faanin axadun aadama calaa axadin aadamo kale aankay isqadqaadka issarmaridda iyo waxaas joojiya dhulka isdhiga xidka soo maray rawaahu muslim qaala ahlu luqati waxay dhahan albaqyu waxaa atacadi xadgudubka wey walistiaalatu isqadqaadda isdheeraynta wey aad madaxa kor u taato macna ahaan adoo gaaban bale inaad kibir nafta kaa baxayso yani xagga macnaha laga hadlaaya marka inaad isweynayso isqadqaado dadka wax dheerta ismoodo waa midda ugu xun weeye midda ugu xun weeye waa cudurka eedan wey ibliis iyo fircoon eedeen iyo yuhuud eeday iska ilaaliya وcan abi hurata radi allahu tacala canhu ana rasul lah sal slam qaala ida qaala arajulu ninku hadduu yidhaahdo halaka الnaasu dadku waa baaba'eenoo waa halaagsameen fahuwa ahlakahum ama ahlakuhum asagaa oogu halaag badan asagaa oogu liita rawaahu muslim abu nacaym fi lxilya fi tarjamati sufyaan thawr wuxuu ku keenay fa huwa min ahlakihim buu ku keenay xadika markaas uu warinhay laba macnaa lagu fasiraayo haddaad eh, kordhowdana waxaa weeye asagaa halaaga weeye fa huwa ahlakahum asagaa halaagay bimacnaa asagaa naxariista ilaahay ka quusiiyey wayba dhaqanaayeen wuxuunbaa u badbaadi lahaaye asagaa afkiisii iyo wuxuu sheegay ku haddii la godana waxaa weeye asagaa ogu liita ayaga kuwa wax ka sheegahayo asagaa ka daran wariwaayat lmashhuuratu riwaayada caanka waxaa weeye ahlakuhum asagaa u liita birafci lkaafi kaafka la godo wa ruwya binasbiga in la ka robana waa la warshaa wadalika annahyu nahyigaasna wuxuu khuseeyaa ida qaala arajulu ahlaka اnnaasu fahuwa ahlakuhum wuxuu khuseeyaa liman qaala dalika ninka sidaa yidhaahda cujban binafsihi mahadinu naftiisa mahadinayo dadku waa baaba'een diintii waa laga tegay fisqigiibaa adduunkii qabsaday ruux toosan maanta heli mayso markuu leeyahay naxadin oo muslimiintu u naxaya ooma sheegayo danqasho u danqashanaya ahalkiisa ooma sheegayo dhibkuu ka xun yahay ummadda xumaanteeda iyo ooma sheegahayee inuu asagu fiican yahay iyaguna baaba'een buu tilmaamahayaa asagaa ismahadiyey buu ku xamdinaya ummaddana daadku raacinaya iyo wa tasaaquran linnaasi dadka u yaraysanayo oo uu dhaliilayo quursanayo wairtifaacan calayhim iska saramarinayo fahada huwa alxaraamu kaasaa xaraano mamnuuca ah, inaad sidaa u tidhaahdo wa ama man qaalahu ninkii u yidhahda weedhaasoo kale lima yaraa wuxuu arka dartii fi naasi dadka uu ku arko min naqsin xagga iimaanka ay min naqsin fii amri diinihim arrinkii diinkoodii baa dhaawac u geysteen kitaabka rabbigay bay ka tageen mucaamaladii bay fasahaadiyeen qaraabadii bay gooyeen xidhiidhkoo dhexdooda u dhexeeyey bay ku ciyaareen wuu danqanaya wuu u xanuunsanaya dhibka haysta asaguna waa ka mid yahay waa mas-uulkoodii ama waa axad ka mida wa qaalahu weedhana wuxuu u yidhi taxasunan calayhim murugu ayagu uu ama uu walbahaarahayo wacala diini diinka islaamkana uu cabsanayo falaa ba'sa bihi ninkaasi wax dhiba ma haystee waa loo baahan yahay hawshiisa isaga iyadaa waa loo baahan yahay maxaa yeelay ruuxa muslimka waxaa nabigu sheegay waa inuu u xanuunsado muslimiinta waxa dhexdooda ka jira dhibaato ah almu'minu bimansilati ara'si min aljasad ruuxa mu'minka muslimiinta kale waxay u yihiin madaxoo kale iyo jirku siday isu yihiin yalamu ljasadu lima fi ra'si haddaadan muslimiinta arrinkooda iyo dhibkooda uusan ku dhibin haddee muslim ma tihid daadan dhibkooda ka danqanin wanaaggoodana aadan ku farxin muslim diinkooda bannaankaad ka tahay ma aha hadda muslimintiidii fisqiga ahayde ma aha waa gaalnimo xumaantoodu waa inay ku dhibto ood ka danqato ood u naxariisato wanaaggoodana waa inaad ku faraxdo adduunka kuwa dhobane muslimiinta dagaalamaya maalinkay gaalada ka helaan ay jabiyaan waa inaad ku faraxdo maalinku ayagu dhaawac gaadha waa inaad ka naxdo sa haddaadan yeelin muslim ma waxba salaadaas ku lugoyn waxa idiin dhexeeye kale firaqda waa masale kale laakiin mar hadday gaal iyo muslim ishayaan waa inaad guusha muslimka ku farxdo ninkuu dooniba ha noqdo jabkiisana aad ka naxdo xaiska joogsiga kale inaga inoo dhexeeya waan xalaysan doonnaa ilan hal guribaynu ku wada islaam la yidhaahdee hadda qoyska meel wada degan wiilasha kuraydu inay dagaalamaan ay col yihiin baa laga yaabaa duqda iyo duqda inay habeenkaas ku fiicnaan baa laga yaabaa laakiin reerka dariska hadduu foodda soo geliyo islaanta iyo odaygeeda iyo carruurteeda wada geliyaan reerkaa weerar baa lagu qaadahaya markay reerkaa meel saaraanna ayagu hawshooda way xallisanhayaan ama colaadii ku kala maqnaan hayaan muslimiinta hal guri wey waa hal dad waxaynu soo maray almuslimuuna yadun waaxida tatakaafau dimaa'uhum wayascى bidimatihim adnaahum wa hum yadun calىa man siwaahum waa in meel walba adduunka ka mida muslimiinta lagu dhibayo lagu dulmayo maalinkay dagaalabanaya ilaahay guulsiiya aad ku faraxda guushooda maalinkay jabaanna aad ka naxdo guusha gaalka waa inaad ka naxdo jabkiisana aad ku farxdo ood soodhada qaybiso hadday kale gowsdambeedka aad ka qosasho inta haddii lagaa waayo maxaad muslim ku tahay aday ku taalla <clears throat> haakadaa fasarahu lculamaau sidaasay ku fasireen xadiidka culammadu wa fasaluu una kala bixiyaan macnihiisa ninkii weedha u yidhaahda kibir iyo quurhsi ummadda quursanaya mahadin asagoo ismahadinayo dembiilow ninka danqasha u yidhahda iyo ka xanuunsan muslimiinta waxa haysta asagoon asagu isberi yeelayninna waa nin wanaagsan wa miman qaalahum min ala'immati alaclaam culummada cilmiga badan raga ka midkay hawshaa sheegay waxaa ka mida maalik bnu anas alaclaam waa jamcu calamin calam waa ruuxa bannaanka taaganee warkiisu cad yahay hilac biisu waa cadaystaa weeye maalik bnu anas baa ka mid imaamu daar ilhijra wاlkhaaabi xamd bnu sulaymaan baa ka mid ah xamd abu sulaymaan alkhaaabi wاlxumaydi abu cabdilaahi baa ka mida wa aakharuun iyo wadaaddo kaloo culamo fara badan waqad awdaxtu waxaan ku faahfaahiyey macnaha asaga ku caddeeyey fii kitaabi اladkaar baan ku caddeeyey idan marka hawshaa iska idhaali macnuhu waxaa weeye haddaad isqadqaadood ismahadin u sheegto waa fakhri iyo baqi waa naeedi ilahna tawaaduc bu ku faray iyo danqasho muslimiinta loo danqado baabu taxriimi hijraani bayna almuslimiin muslimiinta dhexdooda inay kala hijradaan isgooyaan in la xarimay uu baab yahay fowqa aa ayaami saddex maalmood wax ka badan ila libidcatin fi lmahjuuri ka laga hijroodee la gooye bidca uu ku tilmaamaya uu ku sugan yahay darteed in loo gooyo mooye bidcu ku dhacay diinxumu ku dhacay uu muujisanayaa waa loo goyn karaa laakiin muslimka kale eed howlo adduunya isku qabateen saddex bari ka badan kama maqnaan kartid aw tadaahurin bifisqin ama wuxuu muujisto bannaanka la soo dhigtay oo badhadhisa cadaysto xumaan iyo diinxumo aw naxwi daalika naxariis daroo kale iyo wixii la halmaala qaala allahu tabaaraka wa tacaala inama almu'minuuna ikhwa fa aslixuu bayna akhwaykum mu'miniintu waxaan weeye walaalee dhexdooda wanaag dhiga maxaa yeele waa isma gooya mana kala dhintaan wa qaala tacaala walaa tacaawanuu cala alimi waalcudwaan cudwaankuna hadda waa maxay waa alhijraanu fowqa alaaa ayaam saddex beri ka badan in la kala maqnaada arrin addunya lagu kala maqnaada iyo khilaaf daakhili ah oon diin ku salaysnayn ayaa cudwaanka iyo dembiga ka mid a وcan aنس رضي الله تaعالى عنه قال قال رsuل الله صل ل سلم laa تقاطcuu ha isgoynina muslimiinay وlaa تdaabaruu dhabarka ha isu duwina وlaa تbاغضuu ha isnicina وlaa تxاasaduu ha isxasdina wakunuu cibaad allahi ikhwaana addoommada ilaahayow walaala ahaada walaa yaxilu limuslimin muslim uma bannaano an yahjura inuu gooyo oo ka fogaado akhaahu walaalkiisii muslimka ahaa fowqa alaain saddex beri wax ka badan rawaahu muttafaqun calayh xadiiska dhowr goor baynu soo marray idan akhlaaqday muslimiintu kuwada socon lahaayeen hilibkoodii wanaagoodii magacoodii jiridaankoodii wixii baarem u noqon lahaa iyo kaabayaashii ummadda umuuraha ijtimaaciga ayuu nabigu ka hadlaaya wixii duminaya umma duminayana waa ka degay وعن أبي أyوب الأنسار رضي الله تعالى عنه أن رsuل اه صلى اه سلم قال lا يحل لمسلم ruux msلم ooma banaano أn yahjura أkhaahu فوقa ثaلاaث layaalin walaalkii inuu ka maqnaaday saddex maalmood wax ka badan saddex habeen see oga maqnaanaya nabigu wuxuu noo tilmaamaya hijrada qalbigaada waxaa doonta ku haysa laakiin walaalka waxaa laga rabaa inaad salaanta ka qaado salaanto iska hortimaadaan weji wanaagsan tusto haddaad doonto xun qalbiga u qab oo qalbigaadu allah maamule waxaa laga yaabaa inaan muddo aysan urugtu kaa bixin yaltaqiyaani way kulmayaanoo waa iska hor imanayaan labadii kale hijroodee kala go'ay fa yucridu haada kanaa dhabanka laabaya wa yucridu kana dhabankiisii wejigiisuu laabaya isma fiirin karaan khayruhuma labada isgoysa midka u khayr badan alladii midka way yabdau bisalaami salaanta ku bilaaba ka kale kii shaafici iyo eh, ardaygiis yunis bin cabdilacla baa masale isku qabtay shaaficina doodaa buu ahaa doodaa saaxiibu xujo ah qabto war baa jiray musani wuxuu yidhi nin la doodahay makaan arko ninkaasaan u nixi jiray buuhi libaax wax cunhaya mooyeen shaafici bini aadan bashar ma ahayn markuu doodahayo haddii nin buu ahaa aftahana aqoon leh saaxiibu xuja ah, laakiin nin naxariis badan buu ahaa xoogow yuunus bin cabdilacla waagii hadda nin misri uu ahaa shaafici dhul oo dhan buu soo maray cilmigii ree xijaas soo qaatay kii ree ciraaq axnaaf isku soo baaba'een isagoo dhegdhegahaya oo saa u leefahaya yuu masar yimid maalikiyo masar iska haysato ibn cabdilxakam iyo ashab iyo yuunuskan iyo cabdillahi wahab nusi niman maalikiyo meesha iska fadhiya oo madhab wax kale aan ogolayn xanafina halkaa ku dhegay buu dhex fadhiistay markaasay dheheen mid meelahan ka yimid ciraaq oo sheegtay inuu qurashi yahay oo mutafaqih inuu fiqi yaqaana sheeganaya yimid aanu imtixaan wadaadka foodaa la geliyey muxaadisiintana waxaa lagu tuhmi jiray xoogo inay yar fiqi yar yihiin qilat اlfiqi ki axmed yidhi cabdirasaaq nasraani baa masale looga soo tabiye uu ku khaldamay oo bannaankaba iska taalla markaasuu axmed wuxuu uhi maa aqala alfiqa fi asxaabi alxadii fahamku waa ku yaryahay asxaabu alxadii ninku wuxuu ka shaqeeyey xadiidka riwaayaadkiisa weydiiya howlahaas laakiin hala dhuuxo dad yar baa lou furaa shaafici marka waa la eeday dooddiisi baa lagu rafaaday waa faqiih waa muxadis waa nin adiiba luqawi shicirku u xereeyey miyi carbeed buu dhex qaado siduu ashcaartooda gabaygood u xifdiyo ilow asmaci uu yidhi cabdimalik ibnu qurayb alasmaci uu yidhi nin shicirka hudaliyiinta ka yaqaana ninkaa yarkii qurashiga weligii ma arag buu ibnu hishaam wuxuuhi waa xujatun fi lua shaafici luqadiisaaba xuja asaga wuxuu sheego waa in la qabsado xujo waa xujo ninka noocaasay ku baabee yunis bay doodeen marka waagi dambe waa sheekh muslim waana ardaygii shaafici waagi dambe wuu isdhiibey garti si fiican baa loo roogay wuu cadhooday marka yunis maalin dambe yay waddo iskagu hor yimaadeen shaafici iyo yunis yunisoo garaarinhayo arkoo xaggaa marahay wuu ku leexda qabtay wuxuu idhi masalanu ka doodnay ma walaaltinimaa kaa dhibatay ma doqon baata wuu salaamay wuu soo dhoweeyey aan iskhilaafna aragti diineed baynu ka niqaashnay walaatinimadii islaamkii maynan ku tumanin bui isilaali sixun baad ii gashay w adugu maalna weyn xataa igu baabi'is aduu walaalaa la noqdo waagi dambe anjuurisa soo dhiibay arday bun waa inaad fiqigaadu iyo fahankaadu dhan yahay ruuxan masalaad ku haysaane wali maydan kala dhimanin soomaalidu way yaqaanaa waxay dhaheen doqoni meesha lagu kaftamay waxay mooddaa in lagu kala dhintay hadda marka doqomaad u badateen baan u malaynaya wax yar baad ad ku qabataan masaladiinu alwalaa walbaraa bay geli xalal yar bay qolyo laba dukaan la isku qabsanhaya wayba kala go'ahayaan marka iska ila hawshaa iska ila miisaan baa la rabaa shay qaali ah weeye wuxuu inagu manaystay waa in la ilaaliyo wax yaroo macno lahayn ma baabi'in karo nabigu wuxuu yihi labadaa walaale wax kala tirsada ee kala dhintay ninka xidhiidka soo celiya salaanta bilaaba yaa ugu khayr badan ilahin u jecelya wcan abi hurata radi allahu tacaala canhu qaala qaala rasul lla sal slam tucradu alacmaalu acmaasha la bandhigaa ilaahay baa loo bandhigaa fii kulli iniinin wakhamiis maalin walboo khamiisa iyo maalin walboo isniin ah fayakfir allahu likulli imri'in ilaahay wuxuu u dhaafaa axad walba oo laa yushriku billahi shayan ilahay aan u shariig yeelin ila mra'an ruux kaanat baynahu wa bayna akhiihi shaxnaaw ay cadaawatun axad asagii walaalkii cadaawad u dhaxaysa cadaawad duunyo asna looma dhaafo ruux walboon ilaah u shariigilin baa loo dhaafayaa laba ruux baan loo dhaafayn waa kuwama waa labada ay xumaantu dhex taalla adduunyada ah fayaquul rabbi wuxuu odhanayaa utrukuu haadayni labadan u kaadiya faylkooda diiwaankooda dib dhexdooda waxa yaalla ay wanaajiyaan rawaahu muslim xadiidka laftigiisu waynu soo marray inuu ishaaro muxaqiqna waa ahayd baynu ku soo marray bilafdihi wa xuruufi baynu ku soo marray alfaadi andiruu basaa ku kala duwan xadiidka abi waad soo marteen dib u fiiriya xalaynu soo marray soo maaha misaabiin horay ahayd وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان إبليس qad ya'isa wuu ka quustay an yacbudahu lmusalluuna muslimiintu inay caabudaan fii jasiirat alcarab ku caabudaan jasiirat alcarab horan baa lagu caabudi jiray asnaam iyo awtaan baa taallay ilaahay towxiid islaam buu keenay waa laga jiitay shaydaan dabadaa loo duway idan markuu hadalka nabigu wuxuu hi alayh salaat wasalaam fii xajat alwadaac sanadka tobnaad hijrada markuu muslimiinta la dardaarmayey buu nabigu sheegay hadalkan ina الشhayطاana qad ya'isa wuu ka quustay an yacbudahu اlmusaluuna fi jaziiraة اlcarab almusaluun huna almuslimuun ninkaan tukanaynin muslim ma ah cinda tamakuni jaziiraة اlcarab inay lagu caabudo shaydaan wuu ka quustay walaakin hase yeeshee fi taxriishi baynahum inuu isku qudeeyo o isku diro ayuu ku mashquulsan yahay oo asagu raalli ku yahay walaakinahu radya aw raadin ii bitaxriishi baynahum isku dirka dadka laisku qudayo ahow laisku yidhaahdo taxriishku marka digaagaha iyo awrta iyo dibida iyo laisku diro wadaadaha laysku laayo soo garan korada korada isku diraan kaasaa taxriishka la yidhaahdaa in laisku e, qudeeyo oo laisku diro oo laisu afdhabo waxaasuu rabaa yacni shirkiga inaad ku dhacdaan oo ilaahay khayrkii caabudaan oo asnaamta aad soo ceeshataan wuu laakiin hadda wuxuu u bedelay dhowr iyo toban fayl iyo boqolaalan fayl buu yaqaanaayo intaasoo baleen baa u diyaarsha baleen e baleen b c ilaa wuxuu wadahayaa meesha u dambaysa waa khabiir balaayo ah ku waaray wada aragteen marka kan hadduu ku mari waayo kiis kale kuu diyaarinaya haddii shirki iyo kufri uu kugu kari waayo hawl kalood eedood ku baabi'isuu samaynaya oo raallina ku yahay xadiidkii camr bn axwas waxaa ku yimid cinda tirmidi alaa ina الشhayطaana qad aysa min an yucbada fii bilaadikum haadihi bilaad اlxaramayn jaziiraة اlcarab walaakin satakunu lahu طaacatu nabigaalaakiin aad u hogaansantaan buu raalli ku yahay fima taxtaqiruuna min acmaalikum fayardaa bih wax yar idinku aad quursanaysaan oo shayطaan uu hawsha ka dambeeyo baad samaynaysaan taasuu ku qancaya taasaan idin duminaysa muslimiintu hadday kala dhintaan oo kala fogaadaan oo isku dhacaan oo iskhilaafaan waaga dambe towxiidna ma jirayo dadnimana ma jirayso rawaahu muslim altaxriishu waxaa weeye alifsaadu fasaad in laga shaqeeyo wa takhyiru quluubihim quluubta muslimiinta laisu bedelo iyo wa taqaatucuhum inay isgooyaan oy dhabarka isku duwaan intaasu isagu raalli ku yahaade idan siday nabigu sheegay bay noqotay calayh isalaat wasalaam muslimiintii jasiiratu carab ku noolaa nabigu markuu dhintay inay asnaam iyo awthan u laabtaan ma dhicin laakiin wax yar markii la joogayba dhowr iyo labaatan sano kadib khilaafka u banaaba labaatan sanoon la gaadhinba khilaafka u banaaba ee dhexdhacay ayagoo isbaabiyeen isdileen khulafadoodii laayeen ilaa yowmina haadaana fidnadii waagii bilaabatay ee talada muslimiintu ay qaybsantaybaa amminkan taagan laba gabal baa la noqday qayb shaam ka talisa qaybna ciraaq iyo meelahan xijaas ka talisa waa laisu keeni waay mar baa laisku soo noqday haddana dowlad cabaasiya umuyin baa isku dhacay andalus qayb ka talisay qayb oo maqrib galbeedka muslimiinta iyo bariga ka talisay noqdeen labadaa dhinac sidii loo ahaa konton iyo dhowr baad hadda maraysa iyo dhowr oo shucuubtuba muslimiina kuwa idin matalahaya muslimiin ma ah gaalay u aqdaamaano waa gaalo gaalayaa ka daran waxay muslimiintanu ka hadlan waa bulshooyinka dhulaka ku nool weeye mooyeene nimanka madaxda idiin ah islaam shuqul kuma laha islaam moodaysaanna xog ka haynin libax nimaan aqoonin baahee lax ka ritaan la yidhi haddaan ogaan lahaa ka hay ka haysaan cishoon la gaadhin baan kala bixi lahayn وcan abi hurata radi allahu tacala canhu qaala qaada rasul sl ly slm laa yaxilu limuslimin muslim uma bannaano an yahjura inuu ka dheeraado gooyo akhaahu walaalkii fowqa alaain saddex wax ka badan faman hajara akhaahu cinda axmed faman hajara akhaahu walaalkii ninkii ka hijrooda fowqa alaain saddex wax ka badan famaata sidaa ku dhinta dakhla naar hawshu walaalkii arrin adduunyo intay isku qabtaan ama anu wax iga sheegay ama sharafteedu meel kaga dhacay ama si xun buu iila hadlay ama waxaana ka mudnayn buu igu sameeyey saddex beri ka badan isagoo ka maqan ku dhinta ahlunar rawah abu daawuud biisnaadin calaa shardi اlbukhaari wa muslim sanad saxiixa oo ku yimid calaa shardi اlbukhari wa muslim saxiix abu daawud ku wariya waana runtii xadiidkii hishaam ibnu caamir alansaari waxaa ku yimid wain maata calaa siraamihima iyagoo kala go'an oo kala dhinta hadday ku dhintaan lam yadkhulaa aljanna labaduba janno ma galaan aw lam yajtamica fi ljanna ama jannada ku kulmi maaya dembiilihii haddaa adugu adalka aad xidhiidhinayso walaalow raalli ahow asalaamu calayku asna uusan ka taagay saa uu ku dhinto adugu aad badbaada asagaa naargala ah haddii afka isku tuurahayo turinhay sidii laba ragti oo qoodha aad saa ku tagtaanna ahawnaar baad labaduuna tihiin ku kulmi maysa buhaari baan ku maray fi admufrad xadiikaas garanaysaan iyo axmed iyo abu yaclab oo wariya iska ilaaliya hawsha iyada ka fiirsada arrinka addunya maxaa laga wadaa adduunyada laisku qabto waa taqaanaa ruuxa adiga lafahada wax kaa sheegana arrin adduunya wey lafahada wax ka sheegay suxun kuula hadlay uu kuga xadgudbay waxaa la rabaa cafido ama ka goosa ama sabir laakiin hijraan lama ogolo can abi khiraashin xadrat ibn abi xadrad alslami khilaafka adduunyo eed ku haysaan muslimiinta iyo dadkiina ganacsatada ama wadaadaha ama macalimiinta ama xerta yaan la diimaynin khilaafka intii la diimeeyo yaan wale iyo bara lagu xidhin iska ilaaliya shaydaan baa idin harkaagoganaya iska hubsada ruuxan waxaad ku diidanta wa yuqaalu slami aslamina waa la yidhahdaa sulamina waa la yidhahdaa ta reer bani salima ma aha ama reer bani sulaymidnaba aلصxaabiي radي اllahu tacalى canhu anahu samica الnabiy sal slm yaquul man hajara akhaahu sanatan ninkii walaalkii sanad ka maqan fahuwa ka damihi dhiiggiisi inaad gashay bay la dembi tahay walaalkabaad sanad goysay inaad dishay oo dhiiggiisa bannaysatay bay la xukum xagga dembiga iyo cuquubta iyo naarta rawa abu daawud bisnaadin muslim la dilaho xaqdara loo dilana suuratu nisa ku baratay ilahay wuxuu ka yidhi وعn abi hurata radi اllahu tacalى canhu ana rasul lah sl ly slam qaal laa yaxilu limuminin mumin ooma bannaano an yahjura muminan mumin kale inuu gooyoo ka tago fowqa alaain saddex wax ka badan fain bihi alaaun saddex maalmood hadday soo marto bacda khilaafihima falyalqah walaalkii ha la falyalqahu ha la kulmo falyusallim calayha asalaamu saddex bari markay dhammaato raadso war walaalow haddii waxa way shalay shaydaan baa isku keendiraye niman kale tegi kara manihin ahal baynu nahay islaam baa inaga dhaxeeya macrif baynu ahayn raalli ahow waa inuu salaamo haddaad doonto waxba raalli aho dhehn assalaamu calaykum dheh waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu intaasaa kugu filan qaaday xidhiir wanaagsan baa bilaabanay ducadaasa rabbi aqbalhaya fain radda calayhi salaam hadduu salaantii ka qaado kii kalena uu kuu jawaabo faqad ishtarakaa fi lajr ajrkii wadaageen kana waa soo noqday kana waa ka aqbalay wain lam yarudda calayhi hadduu salaantii uun kaa qaadi waayo uusan kaa qaadin faqad baaa bilimi isagaa dembigo dhan dusha u ritay baaa uu la laabtay bilimi dembiga meesha ka yimid wa kharaja almusallimu ay ilmubtadiu bisalaam ay ilbaadiu bisalaam ninkii salaanta bilaabina wuu ka baxay asagu min alhijrati dembigii goynta asagoo ka badbaaday saddex beri markaad joogto adu ninka salaam ku bilowdo xataa bacdu slam hadaad u qorto haddaad telefoona wax laiskugu qoraaye aad telefoon ka salaamto ama hadaad kulantana aad salaamu calaykum asagoo weliga afka uu tuuro adugu waxba kuma saaro weliga afka ha tuuro markaad aragto adugu salaam ummadda muslimiinta waxba kaga duwan walaalkaasoo warbaxuun ka dhig aadu dembiga bannaankaad ka tahay rawa abu daud biisnaadin xasanin qaala abu daud wuxuu yidhi abu daud markuu axaadiistaa keenay wuxuu ku gebagabeeyey ida kaanat alhijratu lilaahi tacaala goyntu la kala tegay ama hijroodka iyo kala fogaashu hadday ilaahay dartii tahay falaysa min hada fii shayin waciidkan lasoo sheegay iyo naartan lasoo sheegay shuqulkuma laha buur ruux haddaad ilaahay dartii u goysay oo ilaahay dartii ugu cadhootay xumaan dembi oo islaamka uu ka galay ama diinka uu ka galay haddaad u goysay wax dembi oo lagu haysta ma jira ajir baad ka helaysa sidaa uu imaamku sheegay waa sax ah culammaduna sidaasay kulligood qabaan waa innagii soo maray xagga nabiga calayhi salaatu wasalaam qolyihii ka hadhay dagaalkii tabuub cudurdaar la'aan ka hadhay in la gooyay muddo laba bilood ku dhow xataa xaasaskoodii lagu diray gooya la yidhi salaanti laga qaadi waaye ilaa ay cadaabmeen ilahna ka toobad aqbalay waxaan soo marray nabigu calayhi salaatu wasalaam hooyooyinkeen mid ka midoo khaldantay oo diinta meel kaga dhacday gabadh walaasheedna ku xadgudubtuu nabigu gooyey wax laba bilood ku dhow laba bilood iyo badh ku dhow aan dhaho xaggaasu waa howlaha nabiga calayhi salaatu xagga saxaabada waynu soo marray cabdulaahi bni cumar oo wiilu asagu dhalay ku yidhi nebi maxamed baa sidaa yidhi markaasuu yidhi waa saxe laakiin anagu haweenkaygu xilligaas habeenka gudcurka masaajidda u fasixi maayo wuxuu yidhi ma nabi maxamed xadiikiisaan kuu sheegaya anigu waxay ila tahay odhanaysaa laa ukallimuka abadan weligay kula hadli maayo salaan iska daaya xataa juuq uudhi maayo famaa kallamahu xataa maat wuu gooyey ilaa uu dhintayna ma salaamin riximkiisibuu gooye oo qaraabadiisibuu gooye oo salaantiisibuu gooye muxuu ugu xanaaqo uga cadhooday arin diineedoo la hubo waxaynu soo maray cabdulahi muqafal almusani ayaa wiiluu adeer u yahay buu arkayoo fanintamaya xadiidka nabigu u sheegay marka wuxuu li nabigu waxaan ka maqlay inuu yidhi faniinku cadow wax kaama taro laguma ugaadhsado laakiin iliguu jabiya ishana waa ridaa jooji adeerow maalin danbuu ku arka hawsha isagoo wada xuri somaaliyeed maanan kuu sheegin hawshaa nabigu inuu yidhi haa maxaad u wadaa n n dib damba kuula hadli maayo buuri wallaahi laa ukalimuka abad isna waa gooye sayidina cumar bn khataab radi allahu tacaala canhu xabso ooyeysuu nabiguyuu yimid cumar markaasuu maxaa kugu dhacay nabigaa i furay jiray marka saasaan la ooyahaya wuxuu yidhi hadda koor buu nabigu ku furay taad idabdarre iyo dhib nabiga u geysatay aniga dartay iyo shafaacadaydii buu kuu soo celiyey oo nabigaan iga xushooday nabigaan ku noqonayaaye dembi aad gashay hadduu nabigu maanta kuu furay wallaahi laa ukalimuka abadan buui mar dambe inaana kula hadlayn go'aankaasuu cumar qaatay ilaahay markuu arko cumar meeshuu taagan yahay nabi maxamedna uu ogaaday cumar meeshuu ka istaagay gabadhiisii nabiga amar baa la siiy waxaa le soo cela xabso soo celi go buu qaatay lannu nabigu nabiga inay dhibtay oo masayr intay haween la tartantay iyo caaisho iyo way nabiga dhibtay buu dareemaya waa gooyey hawsha way ku badnayd cimraan bn xusayn radi allahu tacaala can ayaa maalin xadiidkii alxayaau min aliimaan walxayaau kulluhu khayr buu wariyey nimay qaraabiyan buu wuxuu yidhi laakiin cimraanow xishoodka qayb nacasnimo aad jirta xishadoo dhan khayr ma aha wuxuu i uxadiuka can wa tuxadiunii can ra'yik wallahi laa ukalimuka abadan nabi maxamed baa yidhi baan kuuleeya markaas waxay la tahay dib damba kuulaab uu gooya isaguna saxaabadu hawshaas hawltiina haddii la taabto go'aankoodu wuu caddaa go-aankoodu bannaan ku yaala lubaaba abu lubaaba mundir ibn cabdilmundir waad garanaysaa markuu nimankii qurayda sirta siiyey kadibna uu isdareemay walaalkii abu rifaaca ibn cabdimudir ba soo maray isagoo meel ku xidhan oo isxidho geed isku xidhay tiir misaad isku xidho ilaahay rabbi iga aqbalo hawshaasi iska furi maayo wuu salaamay salaantii buu ka qaadi waaye soo walaalkii matiid buu shib buu ka yidhi cadow ilaahay baa tahay ilaa ilaahay kaa toobad aqbalo rasuulkun raalli uu kaa noqdo wallahi inaanu kula hadlaynin buuri saxaabadu hadday hawshu hawl diidan noqoto rasuulkay ka barteen go'aankaas ayay lahaayeen intaa waxaa dheer xagga taabiciinta ibnu siriin maxamed abubakr ibnu siriin waad garanaysaa ayaa maalin maalmaha ka mida nin u sheegay xadii buu oga sheekeeyey xadii buu sheegay nin taabici ah oo saxaabigu oga wariyey can fulaan can rasuulilahi u dhiibay taabiciga wuxuu yidhi saaxiibkii ahaa laakiin qaala sheekh fulaan wa sheekh fulaan kada wa kada markaasuu xadiiu ka carasu taquulu lii qaala fulaanu kada wakada wallahi laa ukalimuka abadan famaa kalamahu xataa taab juqo muuse ilaa uu toobad keenay saxaabo nabi maxamed taabiciin dhaqanka ayay lahay marka hawshuu kuu sheeghayo abu daawuud kuu sheegay sidaas wey xaafidna xajar wuuba soo gaaba wuxuu yidhi gaalada iyo ahlulbidaca iyo qolyaha ahlulfisqiga fujaarta xidhiidhintoodu waa in la gooyuuhi ayaga xidhiidhintooda in la xidhiidiyo riximkooda la xidhiidiyo waa maxay waa in la gooyo wuxuu ihi muqaaطacaة اlkufaari aw اlfujaari hiya silatuhum gaalada in la gooyo iyo ahlulbidaca iyo fujaarta iyo fusaaqda fisqiga muujistay xidhiidhintooda iyo hilibkooda in la dhowro oo wax loo taro waxaa weeye waa in la gooyo hawshaa uu kuu sheegay waa hawshaa way jirta ibnu mascuud qisadiisa asnaa idin xusuusiyo ibn mascuud faqiihu lumma maalin maalmaha ka midayuu janaaso ruux muslima la wado oo qabri la dul joogo wuxuu arkay nin qusoo dhagta ku haya markaasuu ihi meyd baan xabaalayna janaasanu joognaa markaasaad qoslaysaa wallahi laa ukalimuka abadan famaa kalamahu xataa taab yacni waa quursi wad iyo geeri baa la taagan yahay qabri baa la taagan yahay rabbi in la xusuusto in la hogtaa maanto kale ha loo diyaargaroobo kii nabigu odhan jire nabi maxamed madaxa koru qaadi waaye markaasuu qoslahaya ilkaha caddaynhaya nimaan qalbigiisu naxariis ku jirin oon danqanayn oo qalbigu dhagax xoogay inuu yahay buu arkay oo mudan in la gooyo saxaabadu hawshaas ay taagan yihiin cumar cabdilcasiis asaguuba ka daraaba ninbaa dembi xumaan uu ku ogaayo kharibnaan yaa u soo galay assalaamu calaykum uuba ka xijaabtayba asagu abu daawud baa ku maro weyn buu isku gambiyeyba wejigiibuu ka qarsaday salaansalaa wayba dhaaftayba wuuba ka xijaabtay sidii dumarkii fasaluuhunna min waraa'i xijaab yacni dadkaasi warkooda waa sidaa laakiin isku hubso waxaad ruuxan ku goynayso madiinbaa mise waa adduunye iyo dana khaasoo shaar diinaed u gelinayso intaa iga hubso baabunahyi can tanaaji inayn duuna aaliثi bغayri idnihi ila lxaajatin wahuwa an yataxadaa siran bxayu laa yasmachuma wa fii macnaahu ma ida taxadaثa bilisan laa yafhamhu abu maxamed meela hadasha khayr wuxuu baab yahay annahyu can tanaaji nayn laba inay faqaan labaa faqahaya duuna الثaaliثi kii saddexaad sokadii bay faqahaya saddex nin baynu ahayn laba xoogo xamxamka is saartay isagan agga kale u taagan yahay muxuu is leeyahay shaydaan wuxuu dhi ku xamaraya maday run sheegahayaan adoo jooga mee hadlaa mee hortaada ku sheegaan waxay afka isu saareen aafo wey biayri idni asagoon u fasixin ilaa lixaajatin daruura timid inay jirtaba mooyaan amiirkii iyo lawadaad baa la taagan iyo sirdoonkiisi sir goonaha loo sheegayaa oo ninkan loo sheegi karinoo hawsha muslimiinta khusaysa marar bay daruuro imanaysa laakiin asal waxaa weye saddexdaynu nahay in laba gooni u faqdo isku xanqarsato midna la faquuqo lama ogolo wahwa tanaajiga aan la ogolan waxaa weye an yataxadaثa sira inay hoos wada sheekaystaan bxayu laa yasmacu meeluusan maqlaynin qaab uusan maqlaynin yay hadalka hoos u dhigahayaan wa fii macnaahu laba gooni u sheekaysata midna la fuquuqo waxaa la mid ah xagga macnaha iyo cilada maa idaa taxadaثa bilisaan laa yafhamu inagoo wada fadhinoon kala teginba yaanabaduna sawaaxila ku sheekaysanaysaan asaguna ma yaqaan axmaari baad ku sheekay asaguna ma yaqaan carabi baad kala baxdeen asagu ma yaqaan af uusan garanaynin idinkoo wada fadhiyada haddaad labadiinnu ku sheekaysataan waa lamid labada waxaa lamida mida idinkoo toban hadday sagaal isku qarsato nina la fuquuq waa lamid labaa la fuquuqay lixna gooniba u shirtay waa nafsa shay wey mar walba uu dareemi kooxda yare ay dareemi karto in wax laga sheegayo hawshan ay ka xumaan karto lama ogolo qalbiga muslimiintaa la ilaalinaya wadajirka iyo midnimada la ilaalinaya salaamata sadrigaa la dhowraya qaala allahu tabaaraka wa tacaala inama annajwa faqidda goonida ah ee muslimiinta laga faqo min ashayaani shayaan bay ka ahaatay shayaan baa ku amraya kuwan ninkan ka xanqarsada si asaga qalbigiisa khatar loo geliyo liyuxzan aladiina aamanuu walaysa bidaarihim shay ila bidn ayadda qur-anku waad garanaysa nabigan wuuba caddayn doonaaba waxa loo diidayo ruuxa muslimka ee gooni loo fuquuqay keligii ayaa la qalbi dhowraya وعن cمر رضي الله تعالى عنهma أن رsuل صل ل سلم قاaل إذا كانوا ثلاثة saddex hadday yihiin falaa yتناajaثnaani laba yaysan faqin duuna الثالث kii saddexaad sokodi متفق عليه وrawى أbu daud وزاad أbu daud baa xadidka warsha bukhaariya muslim ba la wariya wuxuuna ku daray qaala abu صالح السمان qultu libni cumar waxaan ku idhi faarbaca afar ka waran afar bal ka waran qaala wuxuu laa yaduruka ku dhibi mayso labaa gooni u faqday labana way isku hadheen culays ma lah ani amay xamanayaan asna xuun amay xamanayaan xamanayaan labai laba ayagu wayna xantay anagu mana xabanno hadde markaas wax dhiba ma jiro adugu daciifnimo xaku daba dhigay laba iyo labaynu nahay maxaanu isdheernaha markaa dhib ma jiro nin walba dembigiisuu leehay laakiin hadda nin kaydoonaya oo wax dareemaya in isaga awood loo sheeganaya ama wax laga qarsanaya ma jir marka iyadaa ille waa la isla egyahay wrawaahu mali maali baa muwaa ku wariyay can cabdlah bni dinaar mawla bni cumar weeye taabiciga qiimaha badnaa qaala wuxuu uhi kuntu waxaana ana wabni cumar aniga ibni cumaro cabdulaahi ah waxaanu ahayn cinda daari khaalid cuma daartiisa baanu ag taagnayn madiino fi suuq suuqa ku taalla fa jaaa rajul nin baa yimid yuriidu doonaya an yunaajiyahu ibnu cumar mulafaqo nin socdaa yimidoo doonaya inuu hadal sir ah gooni oogu sheegto ama xaaji i muraad ibnu cumar u sheegto yani la socdoo la taagan cabdullahi bnu dinaar baa ibnu cumar la socday walaysa maca bni cumara axadun hayrii ibnu cumarna axadaan aniga ka ahayn lama oo raba ibn cumar inuu la faqo gooni wax ugu sheego fadaca ibnu cumar wuxuu u yeedhay rajulan aakhara nin kaloo meeshii marhaya war hebelow kaale xataa kuna arbacata ilaa afar aanu noqonnay markayaa isku harhaya cabdullahi bnu dinaar iyo ninkii loo yeedhay labadaasaa isku hadhay yaa wada faqhaya ibn cumar iyo ninkii muraadka lahaa faqaala lii ibnu cumar wuxuu igu yidhi aniga cbdullah bnu dinaar ahaa walirajul اثaalii aladii daca iyo ninkai saddexaad oo u yeedhay ee kaale uu yidhi wuxuu nagu yidhi labadaana istakhira cafwan istakhira dib u baxa durka xaggaa taga idinku shay-an wax yar naga fogaada fainii samictu rasuul lah sal slam yaquul asagoolaan maqlay laa yatanaajatnana ah, duuna waaxidin maxaad ninka ugu yeedhay wey waxaan ogu yeedhay inaan nahyiga ka baxno oo dembi aanna ku dhicin nabigaa yidhi labayaysan fain nin keligii asagoo ay ka tagahayaan marka cabdulaahiow nin baan kugu yar hadda lamaanaa tahay xagga u yar durka wa can ibni mascuudin radi allahu tacaala can ana rasuul lah sal qaal ida kuntum alaa saddex haddaad tihiin falaa yatanaajatnaani duuna alaakhari labayaysan koodinoo fainoo wax isku siraysannin afka isa kii saddexaaday way ka tagahayo faquuqaya xataa takhtalitu binnaas ilaa dadka aad ku darmataan shaarica ma kala wadada la qulqulahayo hadde waad waxba sheegi kartaan jidkaasa la qulqulahaya laba gooni wax iskugu sheeg ummaddo dhan baa socda adbaa kuwa kala raac maxaa aniga afkayga ku dabadhiga iyo waxaan sheegahayo nabigu nabi allow maxaad u diiday in laba gooni u faqaan nina laga tago min ajli ana dalika yuxsinuhu ka faqidda laga faqahayo keligii labana afka isaara macda lagaga tegay way walbahaar gelinaysaa way murjinaysaa ruuxa muslimka ah shaydaan baa wax u sheegaya isagaa isfiirinaya talow hebel muxuu kaaga xanqarsanay mi ma warbaad ka sheegtay ma diradiraabaa tahay ma waranwaryood baa tahay isagaa isku foofaya ruux warafaadaya muttafaq caleyh wax kalena wa ka dhaadhicin shaydaanku cuqubadayba ku reeba dad baaba intaa keliya yaaba dembi weyn kusii gelaya baabu nahyi can tacdiib اlcabdi wاdaaba waxaasoo dhan waxaa weeye walaaltinimada iyo qalbi samida nabigu ilaalinaya calayhi salaatu wasalaam baabunahyi can tacdiib alcabdi wadaabba wuxuu baabi reebidda la iska reebay addoonkaada iyo ciddaad edbinayso inaan naxariis dara aan loo dilin xoolaha iyo aad wadatana aan usha nafta lagaga goynin wlmarati haweenayda aan siba aan loogu gacan qaadin wlwaladi ilmaha la edbinayo ligayri sababin sharciyin sabab aan sharcigan in lagu cadaabo ama lagu dhibaatay inaan loo galayn aw ama zaa'idun calaa qadri aw zaa'idin calaa qadri اladab ama wax ka badan inaan lagu dhufanin edbinta qadarkeeda wax ka badan ruuxu marka la edbinhayo waa la yaqaana xoogow yaroo xawd iyo canaan iyo dhankalaaso aan sii xoog badnayn iyo biyo lagu bilbile iyo tusbax lagu yar dhufta iyo waxbaa laga bugbac laga siiya la garaya laakiin intaad oola baxdo seef ama baal mareeroo dirqab ah ama caaggan hadda masayid ay wadaan ummaddaad ku baabi'iseen nimankii nimcalimiinta ama baaldiga oomada sididiisa inta lala baxo ilmaha marka lagu dhufto labaatan sana xataa ka goy mayso ulihii iyo kuwii kabxankahaa iyo kuwii cadaygahaa ee iska jabi jiraa dhaamayba waxba ummadda ilmaha aan yeelayn wuu yarku xanuunsan laak waxba ma yeelayn hadda waxaaba yimid waxaa laisku garaacahayaa jeedalkii fardaha ama macaalimiinta qaarkood meel u yaalla hawshaas aad ha looga fiirsado qaal allahu tabaaraka wa tacaala wbilwaalidayni ixsaan waaxsinu bilwaalidayn ixsaan labada idin dhashay u xisaanfala wanaajiya wabidulqurba dadka qaraabada ana wanaajiya walyataama agoonta walmasaakin danyarta wljaari dilqurba dariska dhow ama qaraabada ana wanaajiya wljaari ljunubi dariska aan qaraabada ahayna wanaajiya ama gurigiisu kaa fog yahay wasaaxibi biljambi ruuxa dhinac kuga haya ama walaal saaxiibka ah wax kula barta ama xaaskaada ah ama wado kula haya asaguna wanaajiya wabni sabiil socotada ninka socotada musaafirka ah ha la wanaajiyo wamaa malakat aymaanukum gacantiinu waxay hanatay addoommada ana ha la wanaajiyo ina allaha laa yuxibu ilaahay ma jeclo man kaana mukhtaalan ninka kibirka badan man kaana ay mutakabiran ninka isqaadqaadee kibirka badan fakhuuran faanka badan faan badanee mutakabira ilaahay ma rabo وعن ابن cمر رضي الله تعالى عنهma أن رsuل اه صل سلم قاaل cudibat imra'atun haweeney baa la cadaabay xadiidka waynu soo maray fii hiratin bisababi hira fida aad sabida dhihi jirteen wey qur-aankana waa ku badantay axaadiistaba waxaa loo cadaabay bisad yaan yurmuku laal ay dhibaataysay maxay ku samaysay nabi allow sajanatha way xidhay xataa maata ilaa ay dhimatoy baahi u dhimatay fadahalat bisababiha naar sababkeed bay naar ku gashay laa hiya acamata maysan quudinin wasaqatha mana waraabinin id xabasatha markay xidho xanibtay walaa hiya tarakatha maysan ka teginoo ma sii daynin taakulu min khashaashi اlardi cayayaanka dhulkaa iska cuntee bisadu haddii la sii daa way iska adeegataa kabajaankeedii jiirkeedii waxaasay iska mudhaaftaa digsiga waxa ku hadha iyo daaqada iyo kasoo gasho waxma weydo lamana dareemo waa marti shaqaysan taqaan bisadu waa ogtihi wax ka raaxa jecellama jiro wax ka tuugsanna ma jiro ma sii daynin hadday xidho ma calfin inay calfisana ma dhicin inay fasaxdana ma dhicin idan waa lagu cadaabay xayawaan bahiimo majaahidiina ayaad cadaabkiisa lagu naargalay muslim ruuxii cadaab maxaad moodaa dawaaqiitu alcarab waalcajam adduunka maanta yay cadaabaan muslimiin nin walba ninkuu ka fiican yahay ka wanaagsan yahay ahlu khayrkee yahay wadaadaha xabsiyadooda yaa ka buuxa wadaado culuumu ahlu khayr alabat اlcilm haldoorkii nin diricii muslimiintao dhan ba ugu jira cid kale ma qabtaanba sidooba maxay waa niman lasoo dirsaday qowsaaro weeyo kaba weyne iyo tolkii bay u shaqeeyaan idinkuna madaxweyneyaal baad moodaysaa dhibkaasaa idin haysta waagii soomaaliya laisqafaali jiraybaa si rag madax u taagahayaan baa ciidankii afaalka imanhaya raggi cari bay haweenku arkahayaan raggeenna raggiisii baa yimid bay dhihi jireen mm. wadaadoo dheeray mid derbi ka boodi nin fadlinay ile meeshu markuu ayagaa toorayaal ka ahaa raggeenna he raggiisii baa yimid hadda waxaa weye idinku waxaad moodaysaa waxaa madaxweyne hebel amiir hebel idinku hayo idinkunbay idiin xiniya weyn yihiin waa waa sagaaro waa ka maskiisa waa ka dulaysanyi niman bay u shaqeeyaan ninkii soo qabta kaa yeela intaanbay wada wax kala ma qabtaan adduwal wadiifiya wadaada u bixiyeen <clears throat> waa runtood waa qiyaas lwlaa wayna iman doontaa lama ogolo ruuxa bini aadamka xuquuq buu leeyahay xorriyaddu wax loo dhasho weeye xaqunaas waa in la iska ilaaliyo haddaad dhibaato u geysan waa inay sharci tahay diintu fasaxday alilaahiy rasuulkii raalli ka khashaash اlarضi bifatxi اlkhaa'i اlmucjamati wabishiin اlmucjam اlmukarara waxaa la akhrinayaa kha kor dhaban iyo shiin asaguna la soo celceliyey wahiya hawaamuha khashaashku waa cayayaanka xamaaratada dhulka iyo waxasharaat waa cayayaankeeda wixii xamaarta ee abeesooyinkii waxyaabaha noocaasee dhulka ku xamaarta iyo cayayaanka duulebaaleyda wey idan ha layska ilaaliyo waa annahyu can tacdiibi daabati adika uu ku bilaabay shikhu wcanhu can ibni cumar cafan annahu mara wuxuu soo maray saxaabigaas bifityaanin dhallinyaro min qurayshin reer qureysheeda dhallinyaro meel ku ciyaarayso reer qureysheeda maxay sameeyeen qad nasabuu qotomiyey ayran shimbir ayran shimbirka keligii markuu daa'ir baa la yidhaahdaa ayrkuna waa lagu jamciyaa dayrkuna waa lagu jamciyaa laakiin luqa waxaa jirta aan badnayno in xataa halka shimbir dayr la iska waaxidku mufradku waa طaa'ir jamcuna waa ayran weeye ayran iyo طuyuurba waa la yidhahdaa laakiin fardiga iyo jamcuba qolyo isku mid ka dhigaa jiro kii waaxidkana ayr yidhaahda jamciina ayr yidhahdaa jira qolyihii luqadooda xadiidka ku yimid oo reer xijaaz ahaa qad nasabuu qutumiya ayran ay طaa'iran shimbir mee meel ku xidheen wahum yarmuuna xaggana ay toogan hayaan shimbir ba intay meel ku xidheen bay tooganayaan waqad jacaluu lisaaxibi ayri ay lisaaxibi aa'iri shimbirka ruuxii lahaana waxay u yeeleen kula khaai'atin min nablihim kula sahmin mukhطi'in min nablihim mukhطi'in baa asal ah luqo kaleoo xijaas ka jirta wey mukhطi iyo khaai baa kala jira cinda alcarab haaliban mukhطi'u waa min akhطa'a waa ruuxa raba inuu shay sameeyo shaygiina gafe meel kale ku dhufta ninka mukhطi baa la yidhahdaa min akhطa'a waxaad rabta inaad toogato garanuug ama goodir iyo geri baad gaadaysay xabad baad saydhay wadaad meel marayaad madaxa qaadoo beer ceshan haya ninka maxaa la yidhahdaa mukhطi ruuxa falka kas u sameeya u qastay inuu adigu ku dilana khaai weeye wa amal iisoo qabto aayaddii suuratxaaqaan rabaa laa yakulhu ila almukhtiuun lama dhihin alkhaai asalkiisu waa almutacamidu lilficli alcaamidu lishari yaa la yidhahdaa ama almukhti waa ruuxa khayrka doonayey gafay baa la yidhahdaa hadda xadiidku muxuu ku yimid luqadii wuxuu ku in la ilaaqo hmm, in la idlaaqo khaaia la idlaaqa iyadoo loo jeedo mukhti ah maxaa yeelay leebka marka la fiiriyo leebku waa mukhti leebku muxuu rabay meel lagu dhuftaa la rabay meelkaa maray laakiin marka faacilka la fiiriyo faacilku waa khaai asagu faacilku asagu waa khaai maxaa yeeley wuxuu rabaa inuu neefkaasi kas ogu dhufto oo uu dilo waana dembiile mutacamida binisbati اlfaacili waa khaai binisbati sahmina in la yidhahdo u ahaa mukhti lannahu halkaa inuu asiba meel kale ku dhacay labadaa luqee marka qaliilada ah ayaa meesha hore tayrna ku timid khaai'ana ku timid oo luqatu ahlixijaaz ka mid ah waqad jacaluu waxay u yeeleen lisaaxibi اطayri ninka shimbirka iska laha waxay dheheen waxaan shimbirkaadaan toogayna waanan dilayna waan ku toog baranaynaa oo maxaad isiinaysaan liib walboon la gefno qaaday dheheen fallaadho walboon la gefno qaado wixii aan ku dhejin aan kaga wiiqsinana shuqulkuma lihi baleebdarada adu eeg eh, kulla khaaطi'atin leeb kastoo seereeyo oo min nablihim gamuunnadooda iyo fallaadhooda ka mida falamaa ra'aw ibna cumara markay arkeen uu soo baxay odaygii isna eh, waa nin kaloo dhallinyaraa iyo nimanka quraysh markay ibna cumar soo baxay tafaruq waa kala yaaceen faqaala bnu cumar wuxuu ihi man facala haada sidan yaa yeelay shimbirta iyadoo nool yaa ku tog dhistay lacana allaahu man facala haada ilaahay hal lacnadow ninkii leebkan ku dhuftay shimbirkan ina rasul sal l slam lacana nabigu wuxuu lacnaday oo ilahay naxariista uu ka dheeraya man ittakhada shayan ninkii ka dhigta shay fiihi ruux ay nafi ku jirto haradan taargad ka dhigta haradku waa meesha lagu toog dhisanayo shayga calaamaddii meel la dhiganayo hada ama taargad ka dhigta maxaynu inagu odhan jira hadda af soomaaliya towdhisadku waa hawshaanu samaynay waxa meesha liga maxaa la yidhahdaa shiish waa hawsha weysha axmedow ya kabdhood waa shaqada la qabanayo sheekh bashiir waxa yeele meesha lagu bila la dhigay la toganayo sheega ya toogdhigasho waxaasu dhan waa falkii aanu qabanayna wey indhahaas daba dhigayna wey ma haysaan soo baadha axadda dambaa idin weydiinaya leebku soo magac ma laha soo magac ma laha hawshaan samayna maxaa la yidhahdaa waxaa meesha la dhigay baa magac gooni a ah leh ya tabeella waa af talyaani qaradna waa af carabi astaan waa sumad guud wey lama rabo ya macalijaamac maa tiri taalla taalla tood sii dheereed maaha algarad wuxuu ihi sheekhu bifatxi hayn اlmucjama wاlraa'i wa huwa alhadafu waa taargadka meesha la tooganaya iyo wshay اladii yurma ilayh shayga la shiishaya la tooganaya la yidhahdaa hawshaa khatar wey waxaa ku jira xadiidkii baxdiga aynu soo maray baa ku jira lacn mucayan ibn cumar muxuu yidhi allahu man facala haada shimirku waa mucayan faacilkuna waa mucayan daa'ifo saddex ama afara ama leebki u horreeyey ninkugu dhuftay wey waa lacn mucayan salafku inay qabeen horaan baan kuusoo sheegay idan waa khatar xadgudub wey neef shay nool in sidii loo toganhayo looga wiiqsha nafta lagaga gooyo ama asagoo noolba la cadaabo dhaqan xun wey waa dhaqankii fircoon وcan anasin radi allahu tacala canhu naha rasuul اllah rasuulka ilahi sal ly slam wuxuu rabay buu yihi an tusbara albahaa'imu xoolaha in la nooldugo wey la nooldilo iyagoo nool haragga laga bixiyo ama la toogto tusbar ay tuxbas albahaa'im shay walboo asagoo nool intii la xidho la dilo ayaa sabriga le inaga soo maray shay walboo nool haddii la xidho oo geed iyo wamacnaahu waxaa weye tuxbasa in loo xidho lilqatli dil dartii neefka in loo xidho oo geed la saaro lagu togdhisto ayuu nabigu diiday calayh isalaat wasalaam wa can abi caliy suwayd muqarib qaala wuxuu yidhi xadiidka awalkiisii horu ka tegay imaamku in la sheegan way fiicnayd xadiidka awlkiisi hore wuxuu caajala shaykhun falaima aw latima khaadiman lahu oday waayela intuu degdegay gabayroo shaqaalahayd u shaqaynaysaba rurbaaxo farya meel dhigay suwayd muqarin baa la hadloo ku yidhi cajaza calayka ilaa xuru wajhiha meel kalood ku dhufata miyaad weyda markaad wejiga iyo meesha ilaahay sharfay aad ka garaacaysa gabadha laqad ra'aytuni markaasuu u sheegay wuxuu suwayd muqarin ah iyo lix walaalahay a ah wixna aan kuu sheego laqad ra'aytuni waxaan is arkay saabica sabcatin toddoba anoo lixna anoo toddobeeya saabica sabcati toddoba anoo toddobeeya markaasi inagu waxaan leenahay lix anoo toddobeeyay ku fiican tahay baan isleenahay oo min banii muqrin toddoba wiil oo walaalo ah oo soo hijrooday bay ahaayeen keligood baana ilaahay waafajiyey saxaabadu kuma jirin laa fi lansaar walaa fi lmuhaajiriin walaa fi hayrihim toddoba walaalo oo isku maalin soo hijroo islaamay oo naxmooda garab istaagay oo dhammaantood shahiiday hogaamiyaal dagaal noqday umaro buu ka mid yahay ninkii caanka ah ee nucmaan ee ciraaq qabtay baa walaalkii ka mid ah a iyo nucaymaan iyo macaqil iyo caqiil iyo suweyd iyo sinaan lix nin baa aad loo sheeg iyo cabdiraxmaan lixdaa baa la sheegaa ninka toddobaad aad looma sheego oo ku badan waxay soo martay laqad ra'aytunu saabica sabcati min bani muqarinin maa lanaa khaadimun gacanyara maana lahayn buui ilaa waaxidatun hal gabarh baan wada nebi noo adeegta annaga raggaa toddobada ah gabarh addoon ah oo gacanyara noo oo dabka noo shaytaan haysan laamaha waxaa maalin dhurbaacay asqaruna kii noogu yaraa aa midkaa magaciisa aan la sheegin baanu malaynaya fa amara rasuul rasuulka ilaahay wau amray muxuuna amray an nuctiqa inaan xorayno miyaad dhurbaxdeen ha ood ku xadgudubteen waa inaad xoraysaan si kale dembi lagu dhaafi maayo wanaalow dembiga hal nin baa galay annagu maxaan eednay oo fiirsay qaacidada rasuulka sawaalkii ma dhurbaxay idinkuna maydan u jixinayn ha dembiilayaal baatin kulligii dembiga ninka sameeyey ninka u jixiya waa isku xugum qul falima taqtuluuna anbiyaa allahi min qablu in kuntum muminiin yuhuuddii madiine joogtay ee nabiga la joogtay nabigu kuleah saa ku dhabaan la yidhi kuwa ma iyagaa nabiga ambiyada dilay laakiin kuwaan awyaalkood waa la saxan yihiin buqi odayga direed ama daarood ama hawiye haddii wuxuu sameeye kula fiican maanta falkaana u xumaa isku mid baatin maanta qul falima taqtulu anbiyaa allahi min qablu in kuntum muminiin facaaruu naaqata wacatow can amri rabbihim baa ilahay qur ku yidhi hasha yaa gowracay nabiyulahi sa hashiisi hal nin baa gowrac xadiistaad ku aragteen dembigana waxaa qur u tiiriyey dhammaantood maxaa yeelay waa isla ogaayeen qaadiya qariye sameeye iyo ujixiye falfuliye iyo ku raali noqde waa isku dembi hawshaa aad iskaga ilaaliya idan nabigu wuxuu idhi xoreeya xadiiku rawaahu muslim dhammaystirkiisa waa ka tegay maxaa yeelay hadda ooma sii arko inuu u baahan yahay muxuu ahaa nabi allo waxay dhaheen khaadim kale ma haysano safar dhanna waa lagu jiraa ninka ugu yaraabaa khaldamay maxaan samaynaa nab wuxuu ihi intaad safarka tihiin ha idii adeegto maalinkaad magaalo tagtaan waa inaad xoraysaan sida bay yeeleen lagu kala tag dembigii intaan baa lagu dhaafahaya wa fii riwaayatin saabica ikhwatin lii toddoba walaalahay aan toddobaynayay buuri marka aduguna hebelow adoo waayelmaad hebla dhurbaaxa wejiga kaga dhufatay waa xorayso yani tacdiibka lama ogolo addoon kuu shaqeeyey midaad dhashay iyo mid aad dhibinaysaba tartiib cunfigu wax badan ma keeno waxbuu burburiyaa haddii wax la edbinayo gacal cun baa la rabaa gacal cun cadaawi edbin lama rabo وcan abi mascuud albadri radi allahu tacala canhu qaal kuntu adribu hulaaman lii bالsawt kuntu adribu waxaan garaacaya u hulaaman liadoon aan lahaa bisawt karbash baan ku garaacayay ul ku garaacay fa samictu sawtan min khalfii dhawaq baan dhabarkayga ka maqlay gadaashayda dambe oo leh iclam abaa mascuud abaa mascuudo ogow ul baan wadaab adaygu u xanaaq wuu cadhooday ku cadho fuhuraya falam afham ma fahmin buu idhi assawta min alhadab caro darteed jalaalka aan qaba dartii ayaaban waxba maqlaynin codarkii nabi maxamed baa hadlahaya anigana waa waba ruux iska hadlayn baan moodhayaab falamaa danaa mini markuu nabigu iisoo dhawaaday ama codkii iisoo dhowaaday idaa huwa rasuullah waaba rasulka il wuxuu ila hadlaya iclam abaa mascuud warhee warka daa'ileh faidaa huwa yaquul wuxuu nabigu ileeyahay markaa dambaan miirsaday iclam abaa mascuud abaa mascuudo waxaad ogaataa ana allaha alla aqdaru calayka minka calaa hada alghulaam ilaahay baa kaaga awood badan sida addoonkan u garaacaysa si ka daran buu rabbi ku awooda inuu ku edbiyo miyaad alle oga baqaynin miyaa u taag sheeganaysaa waa ku sidee allahu aqdaru calayk alla kaaga awood badan weeyey adiga minka adiga calaa hada alghulaam addoonkan sidaad u awoodo maanta inaad dhibaatayso si ka daran ka awoodbadn rabbi u awooda inuu ku dhibaatayo idab yeelo saxaabigu waa naxay faqultu waxaan laa adribu mamluukan bacdahu abada nabi allow ballan waxaan ku qaaday gadaashii inaan addoon dambe u gacan qaadin saxaabadu haddii xumaanta laga qabto ama ay khaldamaan toobadooda toobad lagu kala baxay noqon jirta wa fii riwaayatin fasaqada sawtu ushibaa ka dhacday niyaddii gacantayda min haybatihi haybadii nabiga aan ka hebaystay naxinta aan naxay darteed ushibaan hayn waayo buuri iclam waa nabi maxamed ushib waa nabagela haybad buu ee sharaf isagoo naxariis badnaa haddana aad baa looga haybaysan jiray insi iyo jimba wa fii riwaayatin faqultu waxaa yaa rasuul allah rasuulka huwa addoonkii aan dilayaad iga qabatay xurun liwajhi illaahi alla darti baan u xoreeyey faqaal nabi wuxuu uhi waad isgaratay wey ama low lam tafcal haddaadan yeeli lahayn lalafaxadka naar naar baa ku leefi lahayd warcad weeye saa haddadan yeeli lahayn saad addoonku u dishay eed waxaad gudubtay lalafaxadka naar anoo kula hadlayana carab darteed maqli weydi aw lamasadka naar lamasadka naar naar baa ku taaban lahayd rawaahu muslim bihada riwaayaat alfaadaan soo sheegna muslim baa ku wariya idan adoomada in la cadaabo lagu xadgudbo edabtii la dhaafiyoo la cadaawo edbiyaan la ogolayn kafaaro kalna aysan lahayn addoonka inaad xoraysaan mooye can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma saa dartee bacdu salaf iyo haweenkii iyo markay ku xadgudbaan oy arkaan inay sakhridan caruurta u garaaceen sadaqay bixin jireen sadaqo ila adoon wiilki waa xor ilmihii waa xor asagu waxaad si kale ma laha isagana wayse sabi jireen aabbow waanu cadhowda xumaan sameeyey inaad qur-aanka baan rabay raalli ahow sadaqana bixin jireen kuwaan sadaqa jirtee seef bay kugu dhufanaya seef sadaqa ah iyagaaba isla saxanba intay nafta kaa gooyaan oy laftada qadada ku jabiyaan ood mooddo in meeshu ay <laughs> gaale islaam ku dagaalameen haddana madaxa taagahaya وعن cمر رضي الله تعالى عنه أن صلى اه سلم قال maن daربa غuلاama lahu أxad السلف nuu kii ka sheekay abu isxaaq aabbahay buu ihi markaan xumaan sameeyo maalin maalina uu dili jiray maalina imaa dili jirin xumaan baan samayn uu garaaci buui ayadoo kan haddana berru kala samayn u iska kaydayn buui waagi dambana aabbo maalina waad igu carafurtaa maalina waa idiisaa maxaladal leedahay markaan adoo xumaan samaynaya ku arka buui niyaan raadiya inaan ilaahay dartii ku dilahayay iyo inaan caro aan kuu carooday kuu yaan kala fiiriyaa markay niyadu ii saxanto aan ku garaacaa buuri maalinkay xoguu iskaga kala labato farahan kaa qaadaa ilmaha garaacaad garaacaysaa tagbuqa inuu yahay bakeri waje ii qabo ma aha hawsho soomaali waa taqaanaa muxuusayd mobilkii biyo ku riday iso qabo lama rabo idbintu ta'diibka khaaska carruurta waa la ogol yahay laakiin waa inay tahay ilaahay dartii iyo ha hagaago iska ilaaliya maalmaha qaarkood buui wadaadka ka sheekeeyey intuu aabbahay niyada diyaarinhayo yaan cariri jiray buui intuu aabbahay inuu garaacilaaha dartii iyo inuu yaa baxsan jiray buui saasay slku su ilaalin jireenoo diinkooda iyo dadkoodaba u ilaashan jireen rawaahu muslim cafwan wacanhu radi allahu tacala an nabi sal slam qaala man daraba hulaaman lahu addoonu leeyahy ninkii garaaca xaddan xad ku dhufta lam yati uusan la imanin afartan olood siddeetan baad ku dhufatay aw latama ama dhankalaasa fa ina kafaaratahu dembidhaafkiisa waxaa weeye dembiga lagu dhaafay wuu la yimid an yuctiqahu inuu xoreeyo rawaahu muslim waxa kale ma laha an hishaam bn xakiim بن xisaam nusuustaas daahiriyadu sidaasay ku qaateen jamaaca minasana ay mareen jumhuurta waxay leeyihiin khaasa jumhuur mutaakhiriin waxay leeyihiin waajib ma aha xorayntu dembiga in laga toobadkeenun baa waajiba laakiin in ruuxii la xoreeyo addoonkii waajib ma aha nusuustu siday daahir ku tahay ayaa sax ah lalafaxadka naar oo lamasadka naar meel laga mara malaha nusuustu waa sariixo wey daahiriyadu sheegeen jamaaca min asalaf walfuqahan ooga horreeyeen baa saxan an hishaam ibn xakiim eh, eh, bni xisaam radi allahu tacala canhu qaal eh, cafwan anahu mara bishaam hishaam ibn xakiim bni xisaam waa saxaabi aabbihiina waa saxaabi waad ogtihi annahu mara bishaam shaam buu soo maray calaa unaasin qolyuhu soo maro min alambaati jamcu nabain waa qoti ambaadku nimanka qotiga inagu aan dhahnoo kale wey dadka beerleyda makcadada ah ee beeraha qota ambaad la odhan jiray waa dad carbeed oo nimankii reer faris ku biiray iyo kuwii roor rum bay ku dhaqan noqdeen nasaaradii faranjigeeda shaam degi jirta iyo qolyihii farisiintaayee degi jiray eraan iyo khuraasaan bay ku biireen afkoodii dhaqankooda in ugu fasaada dhaqan carbeed maysan yeelin dhaqan eraaniyiin iyo farisiyiin dhaqan farinji bay yeesheen beerahayna ka shaqaysan ambaab baa loo yaqaan asalkooda carab bay ahayn dhaqan cajan bay yeesheen diimahooduna way kala qaateen mara bishaam eh, shaam wuxuu ku soo maray calaa unaasin qoli min alambaadi qolyii qotidaa ka mida waqad uqiima iyagoo la joojiyey fi shamsi qorax baa la tubay meel qurax intii la tuubay baa xarka lagu xidhay ba haddana saliid lagu balbalahaya wa suba calaa ru'uusihim madaxoodana waxaa lagu shubay azaytu saliid baa lagu shubay gaas baa lagu balbilay fa qaala wuxuu idhi maa haada hishaan baa la yaaba war maxay hawshaan ayadaa qiila waxaa la yidhi yucadabuna waa la cadaabahaya waa la edbinayaa fi lkharaaji canshuurtii dhulka ayay bixin waayeen kharaajku waa canshuur dhulka laga qaajay dadkaan gaalada muslimiinta ahayn dadkii gaalada ahaye la qabsaday eely dhulkiinni jooga dhulkii abuura oo idinkaa ilayn xirfad u laho yaqaane wixii ka soo baxana wax ka bixiya wixii kale idinku qaata wixii kalena dowladda muslimiinta u soo celiya mushqaayad laga qaadan jiray dhulkaa kharaajka loodhan jiray gaaladii markii dhulkoodii la qabsaday muslimiintuna halgan bay ku mashquulsanaan yihin dhul beeradkana maysan aqooninba waxay samayn jireen inay heshiis la galaan gaaladii oo yidhaahdaan jizana bixiya oo idinka lafiinna ku saabsan dhulalkiina waxaad ka bixisaan annagaa iska loo qaniimaysanaye ka bixisaan jizyada dhulka kharaaj la yidhah almuhim marka soo gaabiye wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaa waxaa ku yimid xubisuu waxaa loo xabiso loo xidhay fi ljizyati jizyadii bay ka bixin waayeen gankoodii iyo jidhkoodii jizyadana ragga besa laga qaadaa dumarka shuqul kuma laha carruurtana lagama qaado ragga un wey faqaala hishaam wuxuu yidhi hishaam bn xakiim ashhad waxaan qirayaa la samictu rasuul اllahi sal slam yaquul rasuulka ilaahay ole inaan maqlay ina allaha yucadibu ilahy wuu cadaabaa aladiina kuwa ardaalada yucadibuuna annaasa fi dunya dadka addunyada ku cadaaba ardaalada adduunyada dadka ku cadaaba ilaahay baa aakhara iyaguna cadaaba ee maxaa loo cadaabaya jizyadii maa laga qaado kharaajkii maa laga qaado awood baa laleeyahay intee la xisaab maxay tahay cadaabki intaa qorax tubteen oo tiriid ku bilbisheen halka ay dhooban yihiin qoraxda shaamna waa taqaanaa markay kulushahay fadakhala hishaam hishaam baa usoo galay daakhilku waa hishaam cala alamiiri amiirkiibuu usoo galay nimankan amarka baxshay yidhi sidaa loo galo waa nin loo jeedo cumar ibnu sacad alansaari ninka amiirka markaa shaam meesha uu soo maray jooga cumar ibnu sacad baa lo odhan jiray alansaari faxadaahu hishaam baa xadiidkan u sheegay wuxuu nabi maxamed baan sidaan ka maa ummaddan ha cadaabe fa amara bihim cumar ibnu sacad baa amray fakhullu waa la sii daayey famara bihim kaa khaldan weliga fadakhala hishaamu cala alamiiri wahuwa cumayr bnu sacd alansaari faxadaahu hishaam xadaa faacilkeedu waa hishaam damiirka mansuubkana waa kuma cumayr amiirkii weeye faamara alamiiru bihim in la sii daayo faqul waa la sii daayay rawaahu muslim sidaa uwey xadiiku intaa dambe xoogu ishkaalba ku yar jira lakiin sida markaad u fahanto waad garanaysa idan saxaabigu muxuu wariyey nabi maxamed wuxuu ii dadka ardaalada ee addoommada muslimiinta iyo dadka gaaladaba xaqdarra ku cadaaba ayaguna akhra lagu cadaabaya xuquuq naas iska ilaali alambaatu alfallaaxuuna min alcajam wa asluhum alcarab dhaqan ahaan bay cajam ku yihiine asalkoodii carab bay ahay cinda ahli اlansaab watawaariikh sa la socda wacan bni cabaasin radi allahu tacaala canh afallaaxuun beerleyda weyahaati can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma qaala ra'aa rasuullah rasuulka ilahi wuxuu arkay ximaaran dameer bu arkay suubanuhu mawsuuma alwejhi wejiga laga suntay dameer buu nabigu indhaha bab ku siiye socda wejigana laga suntay faankara dalika arrinkaasuu suubanuhu qoonsada waa diiday faqaala wuxuu idhi ibnu cabbaas xariifnimuu sameeyey hawsha ninka sameeyey waa cabbaas bin cabdilib nabi maxamed adeerkii wey dameerka axadka suntay waa yeelkii cabaas ahaa hawshuu nabigu qoonsaday cabaasoo maxaad sidan u yeeshay miyaadan maqan inaan ummadda ka reebay dadka in wejiga laga gara xoolaha wejiga laga gara ama laga suntay inaan diiday ama aan lacnaday riwaayo kale miyaadan maqal nabi allow mar hadalkan waa hadalka cabaas hadalka nabiga ma ah faqaala ayilcabaas ibn cabdmualib faqaala ibnu cabaas ha moode rasuulkana ha moode faqaaladaas qaa'ilku ibnu cabbaasna ma aha rasuulkana meehe waa cabaas ibn cabdilmualib riwaayadii ibn xibbaan iyo bayhaqi baa caddaysay abu daawudna waa loo tiiriyaa laakiin abu daawud ma wariye riwaayadiisa caanka ah lafdigan ujeedaa faqaala cabaas wuxuu wallahi allaan ku dhaartay laa aasimuhu hadda kadib ka sunti maaya xoolaha iyo dameerada iyo wixii la halmaalaba ilaa aqsaa shay min alwaj wejiga meesha ooga fog baan ka sundudnaa meesha sinta ama adimada dambe wejiba hadda kadib nabiga waa ka careed adaba saa oga hadashay mar dambe u noqon maayo wallaahi laa aasimuhu ka sunti maayo dabka kaga dhejin maayo ilaa aqsaa shayin ilaa aqsaa cudwin xubinka ogu fog oo meela weji wejiga fog meesha ogu fog jirkiisa ee wejiga ka dheer ayaan ka suntin doonaa wa amara biximaarihi dameerihiisa kale wuxuu faray cabaas in loo keeno fakuwiya waxaa laga sunto laga gubay fii jaaciratayhi labada simood jaaciratooyinku meelaha dambe sinta ah ee dameerku saynta ku garaaco ee meesha hoose barta midowle u dhow ayaa la yidhahdaa jaaciradu sinta xagga gudaha jirta weeye ee dabada u dhow saynta meelahu ku garaaca ah ee jaacirada la yidhahda fahuwa wuxuu idhi ibnu cabaas fahuwa cabaas awalu man kawa aljaaciratayn labada simood ee dambe dameeraha wax ka guba cabaas baa ugu horeeyey maxaa keenay wejigii baa laga yaa lagu qabsado hilfaha loogu qaaday dhagaha laga raacay odaygii waayeelkaha maxaa yeele khalad diineed buu galay wixii ka dambeeyey waa edabsadayoo bannaanku ka maray keli iyo tagoog iyo jeeni iyo garab iyo weligii oo ma dhowan xaggaa dambuu tagaa suu oga fogaadaba wejiga agtiisa idan nabigu halkaasuu la gaadhay wa canhu can ibni cabaasin baad moodaa inuu imaamku u jeedo saxna ma aha wa canhu waa jaabir xadiidkan waxaa wariya jaabir ibn cabaas ma wariyo fii saxiix muslim walaa fii hayrihi wa canhu waa khalad oo ibn cabaase waa can jaabirin ibni cabdilaahi iska ogaada khaladku meeshuu ka yimid waa idiin sheegi doonaa an nabi sal slm mara calayhi ximaarun nabi maxamed waxaa lala soo maray ama soo maray dameer qad wusima laga suntay fii wejhihi wejgiisa laga suntay faqaala wuxuu yihi nabigu lacana allahu allaha lacnada alladii kii wasamahu suntay dameerka riwaayo kale dameer sanka ka qiiqahay oo hadda la soo suntay baa nabiga soo hormaray markaasuu ninkii dameerkan suntay lacnad ilaha ku dhacdo rawaahu muslim lafdigii la soo xadiidka uu ka tegay wuxuu uga tegay magana nawowi iska alam anha an annahu laa yasimu axadun ilwaja walaa yadribu axadun ilwaja miyaanan ka reebin ummadda wejiga in xoolaha ay ka suntaan ama wejiga laga garaac xoolaha waa shariif xubnaha jirka bini aadamka iyo makhluuqaadku meesha sharaf badan wey marka waa in laga leexdo laga xishoodo waxaa ku jira lacnu mucayan min rasuuli lah sal slam lacana allaahu alladii wasamahu dameerku waa mucayan waa ka nabiga hormaray yaa suntay hal ruux lacnu mucayan weeye wa fii riwaayati limuslimin aydan riwaayo kaloo muslim waxaa min xadiis ibni cabaas siduu nawigu haddee u wada weeye hadda waa xadiidkii jaabir weeye nahaa rasuul lah rasulka ummadda fi lwajhi wejiga in xoolaha laga garaaco ama aadamaha laga garaaco soomaalia dhaqan xubadkeeda ruuxa marka ay dilhayaan ama ku xadgudbahayaan wejigay ka bilaabhayaan way iskugu hanjab wallahi wejigan kaa badalaya bay wejigan kaa badlhayaa waaba idadaro kale waa dembi kale dilkii iyo xadgudubkii waxaa ka sii daran wejigood ka maagta ruux wejiga ruux waa loga leexdaa laba dembe layskuma darsado wa can ilwasmi fi lwaj wejiga in laga garaaco xoolaha ama bini aadamka ama makhluuqaadka ama laga suntay nabigu ummadda waa ka reebay khaladkan wuxuu ka yimid alimaamu nawowi wuxuu taqliidiyey alxaafid almundiri alxaafid almundir cabdilcali almundiri waa fi tarhiib tarhiib tarhiib tarhiib sidaan u keena xadiidka faslun can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhu lafdiga horuu sheegay wa fii riwaayatin limuslimin sidaana u sheegay nawowi talasharaduu tala shaartay xaafidkaasi nawowi iyo mundir mundiri baa tabaqo horeeye mundiri lix boqol konton iyo lixdii buu dhintay nawowina lix boqol toddobaatan iyo lixdii buu dhintay labaatan sana iyo riwaayada muslim sidaasoo ugu yaalla xadiidku fii tarkiib watarhiib lilxaafid اlmundiri kalsooni uu ku qaba nawowi xaafidka xifdigiisi iyo naqligiis ayuu iska fududaysta saa darteed waagii dambe uu ku ilnaqay adkaarka wuxuu u tiri xadiidka jaabir wa can jaabirin wa rawaynaa fii saxiix muslim can jaabirin buu yidhi khaa'an marka waa tala saarasho in culummo ah gef uu gala adoon waa lagu khaldama badan tahay nin ad inaad kitaabka muraajataa kugu adkaanaysa wadaadka hadalkuu sheegay baad iska soo qaaden xadiidka waa iska soo qaaday wadaadku been u qasdima waa nin culama waa taqaano xifdigiisaad ku kalsoon tahay diintiisa ku kalsoon tahay marka marar badan bay dhacdaa wuxuu e, ku taqliidiyey saaxiibkii alxaafid almundiru asaguna wahmiyey xadiidkuna waa min xadiidi jaabiri ibni cabaas shuqulkuma laha xadiid noocaana ibni cabaas ma oo sidaan ah kaa hore ee khalad kale jiraan kuu sheegayaa wahmiga ku keenay mundir asaguna xadiidkan jaabir iyo ibn cabas way isku xigaan fi saxiix muslim jaabir xadiisu markuu dhammaado waxaa daba yaalla ka ibn cabbaas yaad maraysayna ku saabsanaa aabbihi aabbihi inuu dameer sanka ka suntiyo nabi maxamedna u ku qoonsaday way isdaba yaallaan markaad marka kitaabta fiirinayso waad il duufaysa waa laba xadiis isdaba yaalla labaduna ku saabsan dameer la suntay sanka laga suntay kuwadaas saabsan mundiri saasuu u wahmiyey wuu il duufay nawowina wuxuu taqliidiyey alxaafid almundiri wallah subxana wa tacala aclam